su-aashaas aad weydiisay runtii hadalkaaga waxaa ku jirtay kiniini in looga dhigo ay ku daawoobaan yaa kiniiniga qoray takhtarkee qoray ma annagaa qoranay mise waana loo qoray horta waxaan goobjoog u ahaa markii la qorahayay kiniinigaas oo aan noolaa magaalada soodari la yidhaahdo shir lagu qabtay oo dowladda etoobiya abaabushay baa laba qodob oo iyada muhim u ah laakiin dadka soomaaliyeed aysan ka tashan afka loo geliyey dadkii shirkaa joogay qodobka koowaad wuxuu ahaa soomaaliya federaal inay noqoto wey qabaa-il qabaail baatiin waa dirirteen marka waa inaad federaal noqotaan qodobka labaadna wuxuu ahaa eh, mar haddaa qabaail tihiin oo idna xisbiya lahayn eh, waxa la yidhaahdo afar iyo bar formala la yidhaahdo oo qabaa-il wax lagu qaybsanayo afar qabiiloo waaweyn iyo hal qabiiloo nus qabiil ah ama qof nuskiisa ayaad eh, wax ku qaybsanaysaana wixii hadda ka dambeeya barnaamijkaas wuxuu ahaa qorshe dowladda etoobiya soo dejisay nimankii markaa shirka joogayna waxay u badnaayeen niman warlooro ah ama dadkan dagaal horiyayaasha la yidhaahdo way qaateen maadaama iyagu aysan isxukumin aysana dadka soomaaliyeed la tashanayn oo nin walba uu lahaa qabiilkii aad ka dhalatay o aad ka timid adaa xukuma oo waxaa u geysid waa u yeelhayaa horta federaal iyo four point five saasay ku yimaadeen wixii ka dambeeyey shacbiga soomaaliyeedna wax lama weydiin cilmi ahaanna lagama fiirsan waxaa nasiib darro ah dowlad rasmiya ah oo adduunka u ictiraafay inkastoo shacbiga soomaaliyeed uusan dooran oo hadda jirta inaysan barnaamijka dib u fiirin ee ay iyadu ku dabaqday muxuu ku salaysan yahay marka barnaamijka federaalka wuxuu ku salaysan yahay xuduudo qabiil buu ku salaysan yahay reer hebel xadkoodii qabiilkii aynu dowladdeenii ku burburinay oo aynu jeclaanay oo nidhi wallaahi lixdankii waa la khaldamay inaan dowlad ahaano ee waxaa ka fiican inaynu qabiiladeenna hore ku noqonno ayaa la xoojiyey oo wax la yidhaha institutionalization la sharciyeeyey markaa xuduudihii qabiilka wey horta federaalka lagu sheegaya aan u nimaadna marka natiijadiisu maxay tahay sidaasaynaan horta annagu marna waxaan anaan u lahayn waxaa dhacday labadii kun iyo afartii shirkii ka socday magaalada nairobi imbagaasi meel soomaaliya doofaare u bixisay baan joogay nin etoobiyaan oo dadku wada yaqaanin oo jenaraal la yihahda wuxuu igu yiri galab annagoo shirka joogna waxaydinaan weligeen ka bixin laba boqoloo sanana lugihiidna ku maran baanu idiin habeynay saasaadna ku dhammaan doontaan oo maxay tahay baan waa federaal iyo afar iyo nus afar iyo bar arrintu waa socotaa mhm. kasoo qaad marka inaynu qaadanayba oo wixii laynoo yeeriyey aynu qaadanay oo madaxdeena qaadatay halkee ku soconaa wey waxaynu ku soconaa darbi xiran sidaa u sheegahaya gabri meel lagu dhammaanahay aan ku soconnaa oo sidee tahay kaba soo qaad reer hebel xuduud baa loo sameeyey federaal bay noqdeen xuduud federaala ah. reer hebel waxay u kala baxaan jifooyin waxaa la degan reer hebelle kale oo laga yaaba inay ama ka badan yihiin ama khilaaf ka dhexeeyo maqlaysaa kuwaa iyaga ah yeeli mahayaan dagaalku mar markii hore hadduu qabiillo waaweyn iyo gobollo ahaa wuxuu isu bedelahayaa hoos iyo jifooyin maalan gobolka bay ama eh, goboladan loo yaqaano koonfurta galbeed soomaaliya aynu u nimaadna sakariya kuwaas iyo aynu eegno adigo oo aan sii wadi doonaa haddii ummadi ay tashan weydo dhibaatana ay ku dhacdo miyaanay habboonayn in loo taliyo oo wixii la is yidhaahdo waxaana dawo u noqonaya oo arrinta ugu yaraan ay isku raaci karayaan hmm. in loogu taliyo miyaanay haboonayn waxaa talinaya hmm. cadow dad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed boqol sano haystay oo wuxuu ku sameeyey aynu ognahay oo shan boqol oo sano aan isku haysanay waa ma jir ma jirtaan iyo war waa jiraa dad soomaali la yidhaahdo oo muslin ah oo geeska africa gobolka ugu weyn ama dhulka ugu weyn degan baan nahay dad ehludi waxaanu nahay muslimiin ah dad hal qola ah baanu nahay hal mid ah maya ma jirtaan annagaa naga matihin ama senior kuwaasaa noo talinaya eh, dhameyodhameyodhameyinbagaati dad fara badanoo dowlado badan baa shirka inbagaasi gabar xukumay iyo cabdicasiis gurgure anaa joogay i warayso aniga anaa afar saddex sano fadhiya meesha dowladda kenya lagu qabtay kabligaad nin la yihahdaa markii u dambeysay madax kaa kenyaatiya laakiin runta markaan kuu sheego markhaatina waxaan u haystaa inta shirkaa joogto dee kumanaan ah waxaa xukumay afar nin oo etoobiya soo dirtay oo nin gabre la yidhaahdo iyo nin gurgure cabdicasiis gurgure la yidhaahdo iyo shaawuul iyo yamani afartaa nin baa shirka xukumay kenya ma xukumin marka wixii ka soo baxayna waynu ognaa su-aashu marka waxaa weeye waxaynu samaynay kow iyo sagaashankii oo ahayd inaynu diriiro dowladdeennina burburino waxaa ka daran waxaynu hadda ku soconno oo ah jid xiran waa jid xiran oo derbi bacdi madaxa ku dhufanayso aan ku dhammaanayno marka waxaa weeye waxaa loo baahan yahay dad soomaalidu waxay leedahay in loo taliyaba maaha soomaalidu aqoon yahanay leedahay soddon sanay dowlad ahayd wasiiray lahayd culimay lahayd weli waa joogaan dad badan baa ka nool saraakiil bay lahayd in la tashado la yidhaahdo war jidkeebaa inoo habboon haddaynu diriro dowladdii burburino aragnay inaan khasaaro ku soconno annaga laftigeenna wax dhaqankeenna ku salaysan oo ila ummad nooleyd baanu nahay ayaa jira oo aynu isku dhex dari karro maqlaysaa arrintan marka dowladdu ay samaysay waxa weeye eh, lalama tashan dadka dadkuna in lala tashatay lala tashatay u baahan yihiin dowladdu xamar ma xukunto maxay ka doonaysaa gobolada kale so horta inay xamar xukunto maaha sow inay nabadgelyada xamar sugto maaha sow inay dib u soo celiso madax banaanida ummadda soomaaliyeed maaha ma madax banaanin ajnabi baa xamar xukuma ciidamo ajnabi aan dhammeeyo ciidamo ajnabi xamar xukuma saddex maalmood ka hor magaalada marka wiil yaroo sideed jiraa ciidamada amisom ku qabteen labada adin iyo labada gacmood bay qabteen beerbeer bay u seexiyeen madaxa iyo waxay kaga istaageen tobanan iyagoo ah eh, eh, dhabarka naftii baa ka dhacday cid ka hadlaysa male website qoray male leh wariyaha sidaan yeelay male wiilkaasi wiilkaygii weeye wiilkaagii weeye in adeerkay weeye in adeerkaa weeye walaalkaa weeye walaalkay weeye lagama hadlin isla maalintaas xaafadame wax kalaaba lagu mashquulsan yahay problemyo kaleo aanan shaqo ku lahayn mm-hmm. sideed qof bay isla maalinta waxay ku direen xaafadda saraha la yidhaahdo lagama hadlin oo rayid ah oo shacbi oo masaakiino guryahooda jooga waxaa weeye dowladdu maba garanaysaba waxa la yidhaahdo priority kala horumarin mudnaanshaqo war maxaan hormarinaa maxaanse dibdhignaa maaha inay gobolla ka hadlaan waa inay nabadda ka hadlaan nabadgelyada ka hadlaan waa inay dib heshiisiin ka hadlaan oo sameeyaan waa inay soo celiyaan madax banaanidii qaranka soomaaliyeed ma madax banaanin completely sakriye waxaa hadalkaaga ku jiray dowladdu xamar ma xukunto dowladdu inay dalka xukunto oo ay xamar xukunto oo amarkeedu uu socdo shacabka soomaaliyeed haddii aanay gacan ku siinin dowladda soo dadkii kama koobno dadka kama waa in shacabka gacan ku siiya gacan lagu siiya miyaa sax weeye waa kugu raacsanahay laakiin goormaa gacan lagu siinaya markay u dhaqanto sidii dowlad dadku leeyahay wey markay u dhaqanto sidii dowlad addisababa laga xukumo oo nairobi laga xukumo oo kambala laga xukumo ninna gacan siin maayo markay u dhaqanto sidii dowlad cadowa oo tiraahdo qofkii wiilkiisu shabaab ku jiro ehelkiisoo dhan baan dilaynaa hooyadiisaan dilaynaa abihiis baan dilaynaa walaalihiis baan dilaynaa waxaa la yidhahdaa extrajudical system waa adduunka waxa ugu xun weeye walaa ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa kun iyo shan boqol oo sano ka hor baa ilaahay noo sheegay qofku dembigu galo inaan qof kale loo qabsan karin qiyaama haddaad tagtid wiilkaagu macsiduu sameeyey ama dembiguu sameeyey laguma haysta adiga hadduu qaangaar yahay ma garanaysaa haddana waxa socoto aad afka aad ka maqashid dowladda qofkii ilmihiisu halkaa ku jiraan waanu dilaynaa maxay taha waxaas marka waddan aan muslim ahayn baan joognaa dad muslimaa ku nool dhallinyaraa maalin walba fakata oo waalidkood ka fakada oo ciraaq taga oo suuriya taga oo haddii alla ku ron yahay booko xaraam taga oo meel walba taga boliisku ingiriisku inta waalidkood u tago mana xiraan mana ciqaabaan shaqana kuma laha waayo shaqa iskuma ay laha see wey adiga annagoo kun iyo shan boqoloo sano ka horna naloo sheego oo la yidhi war qof qof dembigii loo qabsan maayo waxaan leenaha waa dilaynaa waa laynayna maxaa waalidkii caruurtii la dhaartay iyo ehelkii wiilkaasu ahaa maxay taa marka marka iga raalaho dowladdaas sidee dadku aaminayaan dowlad ay leeyihiin sidee bay ula shaqaynayaan oo u arkayaan inay dowlad ay leeyihiin ay tahay ma arkahayaan cadow bay ku noqonahayaan ayadaa sabab u ah xamar inay degi weydo hadday la timaado siyaasad wanaagsan adeer dowladnimadu maaha inta raadiga ka hadashid inaad tiraahid muxuu aha iyo eh, shirar inta tegtid oo diyaarada raacdid carbit gudooda in lagu dhago maaha dowladnimadu dowladnimadu waa inside wey outside maaha gudaha wey dowladdu maalin walba waxaan loo dirsan bay gelaysaa war maxaa badda soomaaliyeed ugu jira inay bixiso maxay uga hadlaysaa badda soomaaliyeed ma priority bay noo tahay eh, waxa weeye maxaa ugu jira laba boqol boqol iyo siddeetan kilomitr waxaad ku dhufataa saddex boqol iyo saddex kun iyo shan boqol iyo lixdan kilomitr ku dhufo waxay dowladdu bixisay lix boqol lixdan iyo sagaal kun iyo laba boqol iyo siddeetan kilomitr oo isku weera oo baday bixisay waxay ka weyn tahay badka dhalka dhulka soomaaliya oo beriga intay bixisay ka weyn waa yuu ahaan mawduuc muhiim ah. wallaahi haddaan dadka soomaaliyeed kicin oo arrintaa ka hortegin inaanan jirayn ciidamo etoobiyaana jooga meelay joogaanna khayr ka iman maayo dalka iyadaa burburisay ayadaana ilaa hadda ku dhex jirta ayadaana sidaa ku haysa koox waxaa la abuuray qawlaysataa oo kale etoobiya walaalahan weeye war goormay walaalahan noqdeen ma nimankaanu ilaa aamanuu isleynayna axmed sayid maxamed ilaa toddobayo toddobaatankii miya miyaa walaalaheena